علي بوجه وهو بالقلب معرض حذار من الإخوان إن شئت راحة فقرب ذوي الدنيا لمن صح ممرض بليت كثيرا من أناس صحبتهم فما منهم إلا حسود ومبغض فقلبي على ما يحسن الطرف ما يسخن الطرف منطوي فقلبي على ما يحسن الطرف منطوي وطرفي على ما yuxzinu اlqalba muqbidu abyaadan shaafici baa loo nisbeey buu leeya laakiin waxaa iskala nila ibrahim ibni alxat aluswaani ibrahim ibni alxa aluswaani kaas ayuu nisbeeyey asafadi fi lwafi bilwafayaat iyo e, sidoo kale miqrizi kitaabkiisa muqafi kabiir waxay u nisbeeyeen ninkaa isaga shaafici master ama marjic lagu kalsoonaan karo oo u nisbeeyey ma aan arkin araa kulla man asfaytuhu lwudda waxaan arkayaa dhammaan ciddii aan jacaylka u barax tiray u saafi yeelay oo muqbilan calaya igu soo qaabilaya biwajhin weji igu soo qaabilaya wahwa bilqalbi mucridu isagoo qalbiga qalbigiisu sii jeedo wuxuu ka dayrinayaa asxaabtiisii iyo ahlu zamaankiisii wuxuu leeyahay qalbi wejigay kugu soo eegayaan qalbigana way kaaga sii jeedaan marka weji iyo qalbi aan islahayn ayaa layskula yskula saaxiibaya yani marka waa saaxiibtinimo munaafaqadii ku dheehan tahayoo aan dhab ahayn guri xidaari min alikhwaani walaalaha iska ilaali buu kule ikhwaan waa kuwa asxaabta aad tihiin waxyaala kala idin mideeyeen ikhwana waa kuwaad wada dhalateen saasay inta badan loo kala isticmaala marka wuxuu leeyahay raggaa iswalaalaysateen iska ilaali in shita raaxatan buu dad raaxa doonaysa weeyaan waxba cidnaha la saaxiibin inamaa rajul dunya waaxiduha man laa yucaawinu fi dunya calaa rajuli laakiin haddii aad asxaab wanaagsan hesho waa kii ina soo lahaa maaha way soo socotaa way soo socotaa hadalkii abu isxaaq shiraazi tamasak in dafirta bidayli xurin faina alxura fi dunya qaliil wuxuu yihi faqurbu dawi dunya ahlu adduunyahan maanta nool u dhowaanshahoodu mumridun waa mid xanuun ku ridaya liman saxa kii caafimaad qaba qof caafimaad qaba ayaa la saaxiibaya kuwaas buu kuleeyay dadka maanta jooga qaar ka mid aad la saaxiibi soconaysa xanuun baa kugu ridaya marka dadka maanta jooga buu leeyahay u dhowaanshahoodu kii caafimaad qabay ayaa ku bukoonaya iska buriitu kaiiran in badan baa laygu ibtileeyey min unaasin dad xaggood baa ibtila iga timi saxibtuhum aan la saaxiibay famaa minhumu kumaba jiro ilaa xasuudun mid xasad badan wa mubqidu oo nacayb badan mooyaane wax wada nacaybsho eh, nacayb iyo xaasidnimo ay ku wada jirto weeyaan buu leeyahay raggaha la iska ilaaliyo wuxuu inoo qorayaa markaa faqalbii calaa maa yuxsinu darfa munawil wa darfii calaa maa yuxsinu qalba muqbidu sidaasna waxba ku hagaagi maayaan masaadirta kalena sagu qoranyay meydku ma garanayan dabcada daba bedeleen faqalbii calaa maa yuskhimu arfa munawin yuskin min asukhuuna faqalbi calaa maa yuskhinu arfa munawin wa arfii calaa maa yuxzinu lqalba muqbidu faqalbii buu leeyahay qalbigaygu munawin wuxuu ku laaban yuhu gosha ku haystaa oo u og yahay weeye calaa maa yuskinu darfa wax isha holcinaya waxaa la dhahdaa ilmuhu marna way ku qabowsadaan qarat caynu fulaani bikada wuu ku ilqabowsaday uu ku farxay baa loogala jeeda sakunat caynuhuna uu ka naxay weeyaan oo markaa ishii dee way ka xumaatay markaa wax indhaha kuleeya oo indhuhu ay ka xumaadaan weyn ayaa qalbigayga ku jira guuoo aan ogahay ikhwaankaygii ka ogahay akhbaartooda aan ka hayo wax indhuhu ku qabowsanayaan maaheen waa wax indhuhu ku gubanayaan buuli wa tarfii indhahayguna muqmidun waa mid aan ku xidhay oo laabay calaa maa yuxsinu lqalba wax qalbiga murugo geliye wey oo ishaydu waxay arkayso ee aan deetana iqmaadka ku sameeyeen ishii ka laabta laakiin de markii ay aragtay kadib markaad laabto sidii wixii uu dhex galay buu noqonaya marka aqmadahu calayhi markaasaas u ishaydii waxaan ku laabay buu ku wax qalbigayga murugo gelinayo oo aan farxad gelinaynin marka yani wuxuu leeyahay ikhwaankii dhibaato badan baa lagala kulmay kolley dadka iska ahlo adduunyaha ee adduunyada ku midoobay ku walaaloobaya inta badan waxaanay ku dambeeyaan laakiin haddii dadku ay dar ilaahay subxaana watacaala mutaxaabuun fillaah ay yihiin oo dar ilaahay isu jeclaadeen de qofka haddii xataa xumaani ka timaado wixii adduunyada hagaagi waayaan aayar ubu ka tegi marka adduunya kamuu dooni aakhira isu raacdaan buu lahaa marka hadduu arko inaan dariiqii aanu ninkan u anfacaynin de waxba isagoo aan mushkilad weynisoo mushkiladnimo soo gaarin ayuu cid kale iska raadsanaya laakiin ma odhanayo wixii aan ka reeban marka horeba adduunya kamaad rabin ninka waxaad ka rabtay waxay ahayd inaad isula rafiiqdaa maca aladiinamaarata siraad aladiina ancamta calayhim gayr ilmaqduubi calayhim wala daaliin jidkaasaa la marka hore isku raacdaa wuxuu yihi anshada abu aalibin lishaaficiyi raximah llah wakaana fii majlisihi amaaniya abu aalib ninkaa la odhanayo ku magacaabay inaan hadda garanaynin tarjamadiisa waxba ka haynin ayaa shaafici u sheegay buu yiri oo gabayga yani shaafici u tiriye soo socdo markaashaafici baala gabaygu wa kaana fii majlisihi majliska shaafici waxaa fadhiyey amaaniyatun sideed qof fawarada taasicu mid sagaalaad baa yimi marka hadda meeshibaa ku yaraatay faqaala shafaacatan markaasuu shaaficiyey isagoo oo ergeynaya liyuwasicuu lahu si ay ugu ballaariyaan bayna kariimayni manzilun waasic والود شيء يقرب الشاسع والبيت إن ضاق عن ثمانية فموضع الود موضع التاسع لبدن بيت waxaa iskale nin la yidhaahdo abulxasan caliy bni maxamed attihaami abulxasan caliy bni maxamed attihaami waxaana sidaa ugu nisbeeyey saaxibu dakhiirati maxaasin aljaziira الذخيرة في محاسن الجزيرة sidoo kale ibn khalikaan fi wafaayat alacyaan sidoo kale shurayshi fi sharxi almaqaamaat ninkaasay wada nisbeeyeen aduu suyuuti baa kitaab uu leeyaho alisdihaar la yidhaahdo ayuu isagu nin kale oo wasiir ahaa alwasiir abulfadl maxamed ibn cabdilwaaxid albaqdaadi ayuu isagu nisbeeyey laakiin masaadirta badankeedu ninkaa shicirkiisii ayay arrintan ku darayaano sideed qof baa la fadhiyey ashcaar badan oo mashhuurana la weeyaan tihaamiga gabayo badanoo maanta amhaal iyo loo soo qaato oo iska caanbaxa ayuu lahaa marka kuwana way ku dareen wuxuu leeyahay bayna kariimayni manzilun waasic laba qof oo dun wanaagsan dad wanaagsana waxaa laga helaa dhexdooda meel la dego oo ballaaran haday laba qof oo wanaagsan yihiinoo dabeecad wanaagsan muxuu yii lacamruka maa daaqat bilaadu biahliha walaakina akhlaaq rijaali tadiiqu ciriirigu agga akhlaaqadu ka yimaa akhlaaqdu ka yimaada buu leeyahay haddii akhlaaqdu ay wanaagsan tahay waxba la iswaaysi reerri si reerri unbaa loodhanoo ninkaa meelun baa loo soo saaray marka wuxuu leeyahay laakiin marka meesha laisku yar ballaarinayo kii soo galaba aad isha gelinayso aan ku fadhiisan yana horta adin kaasoo ag dhowaan leedahay dee markaa waa isyar balballaarinoo deetana meeshii marka meel ciriiriya noqon xaqiiqaduna xagga akhlaaqday ka timid buu kuleey hadaba laba qofoo kariimayna mansil waasica dhexdooda laga helaamu walwuddu shayun yuqaribu shaasic jacaylkuna waa wax wixii fogaa soo dhoweeyey wax fogaa oo layslahaa malaha ma dhici karayso ayaa jacaylku uu suurogeliyaa buu kuleey soo dhoweeyey walbeytu in daaqa can amaaniyati qolku ama gurigu hadii uu sideed ka celiiri ku noqday fa mawdicu lwuddi mawdicu taasic jacaylka booskiis ayaa ka sagaalaad meeshiisu ay noqonaysaa saasay markaa noogu qoran laakiin eh, takala kasii waadixsanaydoo wlbeytu indaaqa can amaaniin say masaadiibta ugu qoran tahay muttasicun bilwidaadi litaasic muttasicun wuxuu ku ballaaranaya walbeytu gurigii indaaqa can amaaniinatin sideed hadduu cuyri ka noqday mutasicu waa mid ballaaranayo gurigii bilwidaadi jacaylka ayuu ugu ballaaranayaa litaasicikii sagaalaad oo jacaylka ayaa isagana boos u habaynaya buu kuleeyay had iyo aragteeno qof muhiimi ah hadduu soo galo xollo waayi maayo oo la jecel yahayo maxbuubi ah hadduu soo galo si unba boos loogu samayn laakiin hadday dadkaaska masaakiintii soo galaan mid waliba meeshiisu adkaysanayaayo xoogaa intuu isballaarin kara isballaarinaya aniga nin nagu meelaha wax ka daydeedha ayuu yidhi ma karayna cibaadadu waxay ku fiican tahay haddii masaajidada la fadhiyo kale cibaadadu nafiskay ku fiican tahay meelaha wax ka eega eegaalaley ama orado masaajidada kala wata laakiin <laughs> waxay ku fiican tahay in laysu ballaariyo yaa ayuha aladiina aamanuu nacam aayadii إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات waxaa tambiih aayaddu ay bixinaysaa in iimaankii uu sidaa keenayo cilmigiina uu keenayo wuxuu yidhi idfini ljisma wa wuxuu yidhi idfini iljisma fi thara laysa fi ljismi muntafac inama asiru fi aladii kaana fiihi aslun rajac saasa inoo qoran halkaa shadrigaa dambe waad arkaysa wax ka yarsin yihiin waynu hagaajin doonaa wuxuu leeyahay idfini iljisma fi thara horta labada beyd shaafici wax master hagaagsan ama marjic oo u nisbeeyey ma jiro isaguna halkan wuxuu ka soo guuriyey abyaat lilimaam shaafici oo makhtuuda awqaaf almawsil uu ka helo yani waraaqo makhtuudaho shaafici loo nisbeeyey unbuu ka helo lakin waa kitaabahoo uu ka soo guuriyeyoo masterho saasho de la garanaya ataa mualifkii la garan maayo markaa waxba eh, wax lagu kalsoonaya naan karo ma aha laakiin labada bey way kutubta qaarkood way iskaga qoran yihiin iyagoo aan cid loo nisbaynin qaailkooda lama yaqaan laakiin waa laba beydo eh, la yaqaano waxaana laga hadlaya qofkii qofkii markuu dhinto jismi iyo ruux buu kala noqonaya ruuxdii de kor bay u baxaysaa jismigiina waa tan la aasayo marka wuxuu hi idfin ljisma ama dufina sida ay u qoraayeen silki durarko kale dafanu ljisma fi thara jismigii ama jirhkii ciidday ku aaseen laysa fi ljismi muntafac jirhka wax naaficia wax tarmalade jirkoo keliyo bilaa ruuxi nacfi ma yeelanayo inama siru fi ladii kaana fi ljismi wartafac inama asiru fi ladii waxa sirtu ay ku jirtay oo macno samaynayay kii kaana filjismi jirka ku dhex jiray ee warta baxay naftaa wax samaynaysay oo macno u yeelaysay jirkae dee jirku sidiisa macno male waa laxmi iyo cidaam iyo shaxmi iyo dam iyo intaas isku jirto waa xayawaanka idihii un baad la mid tahay iyo muxuu ahay riyihii iyo wixii la midka ahaa laakiin naftan bani aadamka ilaahay uu ku geliyey ruuxdan uu kugu afuufo maaragtay aadamiyada taasaa markaa macno samaynaysa markaa wuxuu yidhi calayka binnafsi fastakmil fadaa'ilahaa faanta biruuxi calayka calayka binnafsi fastakmil fadaa'ilahaa faanta biruuxi laa biljismi insaan waxaad qofku tahay waa nafta marka waxay idhahdeen yani waxa laga yaaba de qofkan sidaa yidhi inuu qof la aasay oo midfiilbaanoo qaalan ficla waleh laakiin dafanuud marka loo soo naqliyo dafanuu ljisma fi thara qofta qiimo weyn lahaa ayaa laga yaabaa in marka ciidida lagu roy uu markaa labada beyd ka dul aha dafanuu ljisma fi thara laysa fi ljismi muntafac inama asiru fi ladii kaana fi ljismi wartafac wuxuu ihi min kalaami mowlaana imaam shaaficiy radi allahu canhu waxaa ka mid ah kan soo socda buu leey axaqu bisafci fi dunya amaaniyatu laa lowma fii waaxidi minhum idaa sufica lilmustakifi bisulطaanin yuxadiثuhu wadaakhilu اdaari taطfiila bigayri ducaa wmutxifu bixadiiثi hayra saamicihi wjaalisu majlisa can qadrihi irtafaca wamunfidu amrahu fii gayri mowdicihi ومنفذ أمره من غير موضعه والله أخري كرا وداخل في حديث اثنين مندفعا وطالب العون ممن لا خلاق له وطالب النصر من أعدائه طمعا شافعي لو نسبيو لو كالسوران كرا ما جرتي لكن وأبيات iyaduna iska jirta oo kutubta qaarkood ay soo guurisay iyadoo aan la nisbaynin itxaafu nnaas bijamaali akhbaari xaadirat miknaas ninkii lahaa ibnu zaydaan asijilmaasi ayaa abyaadan oo kale soo guuriyey laakiin xoogaa taqdiim iyo taakhiir baa ku jira xagga tirada marka uu sideedda tirinayo taqdiim iyo taakhiir baa ku jira meeshan waxaa laga hadlayaa sideed aan maaragtay majaalista ku fiicnayn waa iska aadaab almajaalis wey aadaabtii majaalista ayaa laga hadlayaa sideed adab baa meesha ku jirta sideeddaa maaragtay arrimoodee adabta fiicana qofkii khilaafo haddii la dharbaaxo waa sahaalo bule axaqu bisafi wuxuu yidhi dharbaaxo waxa ugu mudan fidunya dunyada inta la joogo amaaniyatun sideed ayaa dadka ugu xaqle in la dharbaaxo laa lowma fi waaxidi minhu mid iyaga kamida wax canaanihiyo maaragtay hadal kuma jiro idaa sufiic hadii la dharbaaxo wax canaaniya isqabsiihi ka iman maayo bule sideed baa lagu tirinaya marka kii koowaad qabso lilmustakifi bisulaanin yuxadiuhu ka markaa dhayalsada madaxaho u sheekaynay ha tegin marka hore ha u tegin daan nimankan maaragtay hadaad u tagtood ka agdhowaato dee waa inaad markaa warkooda saani u dhegeysato dii kale ha isku tegin meesha markaa intoo tagtay haddaad haddana iska xoqxoqato iska mashquulsho uu xabad kugu dhajiyo dee way iska imanaysaa ilan wuxuu ka baqayaana ma jiro oo isagaba meesha madax ka ah adigiina edabdaraad samaysa marka marka hore ayay ahay inaad iskaga joogto inaad meesha tegin lilmustakifi kii wuxuu yidhi fudaydsaday yaraystay bisulaanin yuxadiu in madaxoo u sheekaynay wa daakhili daari mid guri iska soo galay tadfiiran faduul ahaan ku soo galay iyadoo biayri ducaa iyadoon loo yeerin ayuu iska soo galay guriga macsuumada ka jirto masi kalaba nin gurigii iska soo dhex fadhiistay isna haddii la dhirbaaxo anaani halkaa iyadana kuma sugna buy loo garaabaya kii dhirbaaxay wa mudxifun mid markaa ugu tuxfaynaya tuxfadu waa inaad qofka wax yaroo naadira siiso marka yani mid u sheegaya wey bixadiiin ugu tuxfaynaya war ayuu tuxfo ahaan u siinaya hadiyad ahaan u siinaya hayra saamici midaan dhegaysanayba war fiican buu ka sheekeynaya lakiin ka loo sheekeynaya ama uu iska hurdaaba ama uu iska mashmashquulsan yahay ama isaga kolba sheekadii loo horta kii ninkii hebel muxuu sameeyey buu iska leeyahy marka dee ninkaasina sheekada iyo warkaa wuxuu dhigay meel aan meesheedii ahayna ka sheekeynaya in la dhirbaaxo kol haddii warkiisa uu tuxfo yahay war qiimale uu yahay ciddan u sheegayaan cid aan qiimaynayo aan dhegaysanaynin ay tahay hal laftuusama in la dharbaaxo wuu istaahilaabuule wuxuu yidhi wajaalisun majlisan can qadrihi irtafaca iyo mid isaguna fadhiistay boosaan booskiisii ahay oo booskiisa ka sareeya haduu booskiisii kasoo tanaasulu meel kale soo fadhiisto ha laakiin mid halkii maalan dadkii wax jeedinayay soo fadhiistay ahalna aanu ahayn dee kac markii laydhaha duukici waayesna in la dhirbaaxo isaguna arintiisu waa garguuleeye wajaalisin majlisan mid majlis fadhiistay irtafaca can qadrihi qadarkiisa majliskaasoo ka sarey wa munfidun amrahu min hayri mawdicihi ama fii hayri mawdicihi mid amarkiisa ku fulinaya meel aan meeshiisa ahayn guri aanu isagu lahayn buu amar bixinaya waliba alkaa fadhiiso adiguna sidan kale yee adigu halkaa ka soo kac xagan guri gurigaagi maadiga laftaada martiye haddaad edeb daradan aad samaysid waxaa xaq loo yeelanaya in lagu dharbaaxade wadaad baa wuxuu nooga sheekeeyey nin gurigiisa dadka wuu ku marti qaadi jiray laakiin ul dheer ul buu haysan jiray marka dadka qaar buu garaaci jiray martida qaar ayuu garaaci jiray <laughs> wuxuu garaacayaa qofka uu la hadla xun halkaa fadhiiso mimiyaan halkan fadhiisa halkan ma hadduu yidhaaho ushu dabadu qaban <laughs> adigu marti baa tahay <laughs> halkii lagu yidhaa fadhiiso halkan ninkan abarkeeda leh marka adigu halkii fadhiisan lagu yidhaaho fadhiiso marka laakiin haddaad adigiiba amarkii la wareegta war oo dadkii hebel adigu saa yeelkan kanusan yeel kan kanusan yeel aad tidhaahdo dee sax ma aha markaa waa dayf qof marti ahoo meeshii uu martida ka ahaa amaro iyo amarku taagnin markaa samaynayo kaasina loo irbaaxo xaa qubuuli wa daakhilin mid soo dhex gelay fii xadiii laba sheekood mundafican isagoo maqiiqada laba sheeko ka dhaxayso ayuu si maqiiqa kusoo soo dhex galay de inay u dhiibaan isagana oo yidhahdeen maxaa kusoo soo dhex geliyey iyadana xaq bay uleeyihiin wa aalibulcawni ama wa aalibilcawni miman laa khalaaqa lahu mid maar gargaar weydiistay qof bil akhlaaqa dib jir buu tago markaasuu ku yiri waxiini markaasuu dhihi axmedin albaaxaa isagubaa la calaalo lagu odhan maxaa kuu geeyey dadka hagaagsan baa wax loo doontaa masaaqidiintaa wax loo doontaa ubaa dee lagu odhan markaa kaasina isagana in la dhirbaaxo waa iska arrin lagu garaabayo macquulow wa aalibinnasri min acdaa'ihi iyo mid gargaar weydiistay iyo inay markaa eh, hiiliyaan hiil weydiistay min acdaa'ihi acdaadiisi damacan damac wuxuu ka qabo ayuu raggii ay ishayeen ayuu hiil weydiisanaya kaasina weydiinayaanba soo maaha marka horeba isagii u socdeenbe kaasina isagana in sidaa loo galaa waa garbu leeyahay wuxuu yidhi lilimaam shaaficiyi raximah llah imaam shaafici raximah llahu tacaala waxaa u sugnaaday oo isagana laga sheegay buu leeyahay sa'altu nnaasa can khillin wafiyin faqaaluu maa ilaa haada sabiilu tamasak in dafirta biwuddi xurin faina alxura fi dunya qaliilu walaa tactib akhaaka calaa facaalin faina alcatba minka qad yatuulu biyad labada beydee hore waa caam waxaana iskale sheekh abu isxaaq ashiraazi beydka saddexaadna halkan un baan ku arkay masaadirta maarata labada beyd qoraysana kuma jiro waanu jaban yahay beydka shadrigiisa dambe maba dhammaystirnaba wuxuu yidhi sa'altu naasa abu isxaaq ashiraazi baa odhanay dadkii baa waxaan ka warsaday can khilin saaxiibi wafiyin xuquuqdii saaxiibtinimada ilaalinaya faqaaluu waxay yidhaahdeen maa ilaa haadaa sabiilu kaasi wado loo maraba male lama helayo weyn wax la helaya ma aha haddaba talu bixiyo wuxuu yidhi tamasak in dafirta biwuddi xurin bidayli xurina caan buu ku yahay tamasak ku dheganow in dafirta waaba haddaad heshee bidayli xurin qof dadnimadu u dhammaystiran tahay haddaad hesho faraqiisa ku dheganow faina alxura fi dunyaa qaliilu qofka qiimahani addunyadu ku yirya qaliil wey biwuddi xurin haddii laydhahda yani qof xor ah jacaylkii haddaad hesho ku fara adayg oo ha sii dayni walaa tactib akhaaka calaa facaalin walaalkaa ha ku canaanan wax uu sameeyey faina alcatba minka qad yatuur canaantaadu inay dheeraataa la arkaa canaantu way dheeraantaasi macno badan ma samaynayse yani canaantaadaasi way ku seejin haddii ay noqon lahayd oo kale waa sax od hadday canaantu badato waa laysku seegaa duaad baadeenugu wada soasen hore usoo mar wuxuu lilimaam shaaficiyi raximah llahu tacaala imaamkii shaafici ahaa waxaa loo maarata eh, nisbeeyey abyaadan soo socotay wuxuu yidhi annaasu daaءun dafiinu laa dawaa'a lahu wاlcaqlu qad xaara fiihi wahwa mundahilu in kunta munbasiطa samowka maskaratan aw kunta munqabiطa qaaluu bihi hiqalu wain sa'altahumuu maa cawnahum manacuu wain tacafafta qaaluu qad طaga rajulu wain tukhaaliطhumuu qaaluu bihi طamacu wain tujaanibhumuu qaaluu bihi malalu wain tacarayta qaaluu laa jamaala lahu wain talabasta qaaluu qad zaha rajulu وإن تصوفت قالوا فيه منقصة وإن تزهدت قالوا كلها حيل وإن تعففت عن أموالهم كرما قالوا غني وإن سألتهم بخلوا لقد تحيرت في أمري وأمرهم لا بارك الله فيهم كلهم سفل أبيادا إمام الشافعي رحمه الله تعالى ayuu u nisbeeyey oo lilimaam shaaficiyi buu yiri laakiin mahayn shaaficina mahayn cid kalena mahayn qaarkooduu soo guuriyey cidna umay nisbayn wuxuu ihi annaasu daau dafiinu dadku haddii si naas kasi filaale maaha dadku waa cudur qarsoon iyo dadka waxaa ku jira cudur qarsoon labadaba fi naasi daau dafiinu laa dawaa'a lahum si alla si loo dabiibo ma jirto walcaqlu qad xaara fiihim caqliguu ku wareeray wahuwa huwa mundahiru wuu dhakafaarsiyi in kunta munbasitan weeyaan haddaad qof furfuran noqoto samowka maskharata qof lagu ciyaaro oo aan macno badan lahayn ayay kugu magacaabayaano kaahay ku qadarin maayaan annaasa man daanaahumu haana cindahum qofka naftiisa bixiye iska soo dhawaada ee la sheekaysta bilaa qiimay ka dhigaya aw kunta munqabidan haddii aad noqoto qof markaa waxa weeyaan dadka ka go-an oo ka dhowrsoon munqabid ah yani inqibaadku waa inuu qofku furfurnaanin qof xidhxidhan haddaad noqoto qaaluu bihi iqal waa qof culus bay odhanayaano daddhexgal aan lahayn wain sa'altahumu maacuunahum ama maacuunahum haddaad tirado ka sifinaan lahayd aan isku xidhno wain saaltahu hadaad weydiiso maacuunahu mawaacinta hadaad weydiiso maacuunti wiiweelkii wii lamidka ah manacu wayamnacuuna almaacuuna weydiiday wain tacafafta hadaad iskaba dhowrsanato anaad waxba ka doonin qaalu waxay ohanaya qad daqa rajul kibraani weeyaan waa nin kibraaniyaho dadka in aanu waxba uga baahnayn buu iska dhiga wain tukhaalidhumu haddaad soo dhex gasho qaaluu bihi amacu waxbuu raadinayaabay odhanaya jeebkeennu u socdo wa in tujaanibhum haddaad iskaga fogaato qaaluu bihi malalu waxay odhanayaan waa qof maluulaho dad la socod aan lahayn malalku waa waa kadaalidda waa dadka markaa dhaqankoodu ka daalayaayo dad la socod ma laha bay odhanayaan wa in tacarayta haddaad qaawanaato qaaluu laa jamaala lahu waxay odhanayaan wuxuu isku qurxiye male qurux male wa in talabasta haddaad wax xidhato markaa labis fiican soo xidhato marka tacarayta isqaawintii caadiga ma jeedeen yani wuxuu jeedaa markii de laysu qurxinaye ziinada ah haddaad soo xiran weydo waxay ood markaa de maarata markii iska dadka de maarata iska hoose aad soo xirato waxay odhanayaan qurux male wa inta labasta haddaad labisato qaaluu qad zahar rajulu wuu kibriy bay odhanayaanoo isqaadqaaday zahuwa bay caan ku tahay qofku isqaadqaadayo isla weeya wa in tasawafta xagga iyo tasawufka haddaad u baydho qaaluu fiihi manqasad u yar dhiban yahay bay odhanay ma dhamo ninki waba xagga zuhdiga iyo arrimaha haddaad u baydho qaaluu kulluhaa xiyalu waxay odhanayaan waa xeelad aan lagu khaldin fadhigay biyaha kugu cabayaan bay ohanayaan iskaydaa wain tacafafta can amwaalihim karaman haddii aad ka dhowrsoonaato xoolahoodii karam daraaddii iyo yani wanaag daraadi haddaad uga joogsato qaaluu taannaa bay marka ku feedeen qaaluu taannaa wain sa'altahum baqi qaalu waxa taana ay istagna yani adhara alghina waa nin markaa muujisanaya haninimo hodontinimo wain sa'altahum haddii aad u baahato waxaad weydiisana bakiluu markaa laqad taxayartu fii amrii wa amrihim dadkan anigu arrinkeyga arrinkooda inbaa laga sheegay dadkana masadeeda ka dhig ama sidooda iga dhig dadkii halkan soo mara ee maamulka wanaagsanaa uu dhintay allah naxariist ayaa waxaa laga sheegay inuu ilaahu dadka kolkuu ku wareeray isku dayay inuu balhado dadkan waxooda ay ilaashadaan oo ay caynka oo lala fahmi waayo wuxuu ilaah ama dadkan sidayda ka dhig ama sidooda iga dhig de aanu wada noolaan karnay ninkaasaan ku jiri kari mayno markaa laqad taxayartu fii amrii wa amrihim u ninkan arrinkaygii arrinkooda waan ku dawaqay laa baarak allaahu fiihim u marka ilaahay ma barkay kulluhum safil eh, safil waa dabka dhintee hoose halkan sufal buu dabdinaya sufalka hadda ma xasuuso laakiin asafil eh, dawaatii laamiyadii cajamka ku jirta maa kuntu uuhiru an yumtada bi cumri xataa araa dowlata alawqaadi wuxuu ihi qadima shaaficiyu min makata maka ayuu shaafici ka yimid fakharaja ikhwaanu lahu yatalaqawnahu rag asxaabtiisiiya ayaa soo baxayoo ka hor imanayoo soo dhoweynay faidaa huwa qad nasala manzilan wa ilaa jaanibihi rajulun mise meel baabu fadhiyaa nin baana dhinaca ku hayo ag fadhiya ninkaasoo jaalisun fadhiyo uu fii xijrihi cuudun kaman haysta halkii shaafici uu fadhiyey nin isaguna kamankii baled xilli garaacyi haysta iyaaba ag fadhi falamaa faraguu min asalaami caleyhi salaamtii markay dhammaatay ayuu qaala wuxuu yidhi markaa eh, mid kamida raggii yaa abaa cabdillaah maqaalu haddaa tiradska caadi raggii baa yidhi yaa abaa cabdillaah imaam shaafici kunyadiisii weeye anta fii mili hada almakaan meeshanaad fadhidaa waxaana ku ag fadhi fa anshaa wuu bilaabay yaquul ihaahdo laqad wadacat mini alxawaadisu jaaniban batii'an calaa raybi الzamaani taxaamuluh waanzalanii tuulu nawaa daara gurbatin idaa shitu laaqaytu imra'an laa ushaakilu faxaamaqtuhu xataa yuqaala sajiyatu walow kaana daa caqlin lakuntu ucaaqiluh labada beydee dambe ayaa qisada ku jira oo masaadirtuna ay qoraysaa shaafici baanale way ka sugan yihiin manaaqibka bayaaqi iyo keyrkiiba way werinayaanoo way soo guurinayaan laakiin waa labada baydaa dambe baydkaa hore weli meelu ku jiro oo riwaayaadka qisadan soo werinaya amaan ark waa laga yaabaa inuu markaa xaggii hore naqliye kuwan inuu naqliye labadan halkan ku daaya waaba ka maqan tahay marka xaggan oo ka jara xaggi horena kumu darin waxa laga yaaba xagga hore inu ku dara doonayo deetana marku xagga ka gooyey ay ka lunto wuxuu laqad wadacat min ilxawaadisu jaaniban waxay hoos u dhigtay dhacdooyinku ay hoos u dhigeen dhinac batii'an calaa raybi zamaani taxaamuluh ay ku adkayd musiibooyinka dahriga qaadidiisu yani dhinac cuslaa oo aan la qaadi karin oo la dhigi karaynin yani nin adag baan ahaa laakiin xawaadistii iyo dhacdooyinkii faraha badnaa ayaa hoos ii dhigayo dee way iga tanbateen saasoo kale markaa noqonaysa laqad wadacat mini alxawaadiu jaaniban bai jaanibka baiigi waa jirkiisii dhinacaygoo cuslaa oon dhulka la dhigi jirin ayaa xawaadiistii iyo dhacdooyinkii ay markaa dhigeen buu leeya jaanibkaasoo baiian calaa raybi zamaani taxaamulu qaadidiisa iyo maaragtay waxa weeye hinjintiisu eh, iyadoo masaa'ib tahay marka hore ku adkay aqiil ay ku ahay wa anzalanii tuulu nawaa tuululbucdi weeyaan tuulu safar fogaanshaha iyo qurbaha dhararkiisu wuxuu idejiyey daara gurbatin guri aan qariib ku ahayo idaa shitu laaqaytu mra'an laa ushaakiru markii aan doono yani inaan meel fadhiiso waxaan la kulmaya qof aanaan isku guruub ahayn aanaan isku dad ahayn deetana de markaa cilmiga iyo caqliga iyo waxyaalahaas lagu tuhmay doqon baan ag fadhiisanaya faxaabaqtuhu markaasu kuleeya anna waan isdoqmeeyey markaa yani doqonnimadii baan la wadaagay buu kuleeya xataa yuqaala sajiyatun waxaan u malaynayaa kol saasi masaadirta marku wada qoran tahay ilaa la yidhaahdo waa isku dawa yani waa waa isku mid wado markaa isla kadeedmi lahayn yani naloo arko un dad dee isku guruuba isku dabeecada sajiyadu sida waa dabeecadii walow kaana daa caqlin hadduu caqli iyo garaad lahaan lahaa la kuntu acaaqilu sidii qof caaqila ayaan ula dhaqmi lahaa laakiin markii da maaratay muxuu yidhi muxuu yidhi abulcalaal macaali gebaygiisi tajaahaltu xataa dunna aniya jaahilu yani waxa weeyaan markii waktigii wakti liita uu noqday oo dadkiiba aan waayey wax markaa jaahil mooyaan ba aan ka waayey ayaan aniguna tajaahaltu jaahil baan iska dhigay xataa duna anii jaahil walamaa raaytu jahla fi naasi faashiya tajaahaltu xataa duna anii jaahil halkanuu malaha ka soo qaaday shaafici ka horreeyey faxaamaqtuhu xataa yuqaala sajiyatu waa isku dabeero walow kaana daa caqlin lakuntu acaaqiluh haddii uu caqli lahaan lahaa dee aniguna caqligaa kula dhaqmi lahaa wey caqliga kula tartami ninkooda ohanaya daarabanii sooma yani waa darbigii baan ku tartannay wey xaamaqtuhu markaa waa saasoo kaleo doqolyadii baan kula jaan qaaday waqaala imaam shaaficiy buu yii radia wuxuu yidhi ayuu leeyahay ara shayba mud jaawastu hamsiina xiqbatan yadibu dabiiba alfajri fii kasaqi dulam huwa suqbu ilaa annahu hayru mu'limin walam ara mila shaybi suqman bilaa adam ibnu durayd baan ninkii jamaarat lua lahaa imaamkii luawiga ah ee ibnu dureyd saaxibu jamaarat lua ayaa labadan beydle rag badan baana kasoo soo guuriyey imaam aqaali abxasan alqaali fii amaalihi waxa uu leeyahay qara'tu cala bni dureydin linafsii anaabo yani saaba ka soo warinaya amaalidii saa ugu qoran tahay ibnu dureyd waxaan ku dul akhriyey labada bedoo yani linafsi isagu uu leeyahay weeyaan ara shayba waxaan arkayaa cirada mud jaawastu khamsiina ciqbatan markii aan dhaafay konton jir konton sannadood muddo u jeeda ama khamsiina xijatan baabay ugu qordhadaan filaya amaalida kule dhowr kitaab xataa qolo ibn haamil alxambali isaguna masmuucaadkiisa sanadahaan buu ugu warinayaa ibnulmuqiir ninkaas kale magaciisa aan soo dabdinin oo isaguna juz masmuucaadkiisiiyo ururi maaragtay meel ku ururiyey isaguna wuu ka warinayaa markaa xijatan baa markaa amaalida ugu taal markaa konton jir dhaafi wy konton sanado xiqbatanna waa konton wakti markaa wakti kasta waa sanad baa waxaan arkay markaa markaa konton jirkii dhaafay ciradiio yadibu dabiiba fajri soo gurguurinaysa sida waaberigu ugu soo gurguurto fii khasaqi dulam mugdiyada khasaqoodii iyo ikhtilaadkoodii mugdigii habeenkoo jira waa kan de waagu ku dilaace ah ee kusoo siqa ilaa uu de markaaufiqiyo dhami caddaado markaa sidaasoo kale ciradiio iigu soo siqayso oo kolba in soo gaaraysa ayaan arkaya huwa suq ciradan jiro weeyaan ama cudur wey ila anahu hayru muulin lakiin waanu ku xanuujinay ila waxaan tim ula caddaanayaan waa waxbaa galeen maaha caafimaad xaalad caafimaad maaha buu leey waa xaalad cudur timuda markay caafimaad qabeen way madoobaayeen laakiin haddana ax ah ma odhanaysidoo meel ku damqanayso oo maaragtay xanuujin ayaan jirin buu <laughs> leey huwa suqmu buu yidhi waa xanuun waa cudur ilaa annahu hayru mu'limin laakiin xanuujin male walam ara mila shaybi sida ciradoo kale maan arag suqman jiro ama cudur bilaa alam aan haddana xanuujin lahayn walimaam shaaficiyi buuri garanaya waxaanay de wada nisbaynayaan isagoo laftiisu weli imaam shafici musaa yidhaad may ahayn wanusiba lahu wanusiba lahu musaa ku ilan weli imaam shafici la tiraa wixii wad jasmisa siiqatu jasmi aad ku keentay gabayo la garanaya dadkii lahaa ayaa imaam shaafici la iska odhanay wuxuu yidhi ajaacathm اdunya fakhaafuu walam yazal كذلك ذو التقوى عن العيش ملجما أخو طيء داود منهم ومسعر ومنهم وهيب والغريب بن أدهم وفي ابن سعيد قدوة البر والنهى وفي الوارث وفي ابن سعيد قدوة البر والنهى وفي الوارث الفاروق صدقا مقدما وحسبك منهم بالفضيل مع ابنه ويوسف إذ لم يأل أن يتسلم أولئك أصحابي وأهل مودتي فصلى عليه ابن الجلال وسلم فما ضر فما ضر ذا التقوى نصال أسنة وما زال ذو التقوى أعز وأكرم أبياضا وحا له الأورنجري السري بن حيان السري بن حيان ayaa ku dul akhriyey sufyaan ibnu cuyayna saasaa asaaniidda markaa e, shaafici malaha raximah llahu tacaala sari ibn xayaan oo cubaadii ka mid ahaa ayaa e, ayaa sufyaan ibn cuyeyne ka dalbay malaha inuu yani gabay akriyo markaasuu majliskiisii ayuu ku akriyay abyada waxaa warinaya oo majliska isaguna markaa dee taqriiban xaadir ahaa ibraahim ibn maxamed ashaafici waa ibrahim ibni maxamed ibni cabaas cumaan eh, ibni shaafic imaam shaaficina adeerkii weeyaan ayaa qisada warinaya laakiin imaam shaafici gabagabalaha marka waa laga yaa damanaha markay arkeenu meelaha qaarkood ba waxaa ku qoran can fulan can ishaaficiy marka damalaha can ishaaficiyidaas iyay moodeen maxamed ibn idriis uu yahayo markaasay isagii u nisbeeyeen abyaadii laakiin waa in adeerkiibaa warinaya qisada oo ka dhacday sufyaan ucuyeyna majliskiisi marka ninkaas nin caabido buu ahaa raggii markaa cubaada ahaaye uu ku dayanayay ayuu markaa halkan markaa qaar kamida ku sheegay wuxuu yidhi ajaacathum dunyaa adduunyada ayaa gaajaysiisay way ka gaajooden buu jeeda adduunyada waxba kamay cunin fakhaafuu way baqeenoo xagga ilaahay bay ka baqayeen walam yazal kadaalika du taqwa ka alla cabsigani sidaa ka zuuli maayo in adduunyada ka gaajaysnaado oo wax badanoo gacantiisu ay gaaraysa u ka gaabsado ilan xaaraantu maaha waxaanad gaari karin qaarkood baad u haystaan xaaraanta wixii kasoo istaago gaari kari waayo jir uu mara uu waayo waxaas kolka horeba xaaraan bu ahay waxaas waxa weeyaan waa xaaraan xaaraan bay kuwaas soconayaan kuwii markuu isagu meel uu mara uu waayo meel walba ka hay ayuu wuxuu oranaya bal xaaraan cunkii waa kuwa xaaraantii bay cunaya haddii isaga dariiq loo furana way xalaaloobeysa oo caadi bay noqonaysaa maaha sidaa marka ahlutaqwusaa maaha kadalika taqwa ka ahlutaqwihi sidaa weeyaan muljaman xaal uu yahay mid ka xakamaysan alcaysh maladaadka maladaadkii cayshka adduunyada inuu iskaga balbalaarsado halkii uu ka heli kara uu ka qaado muljam buu ka yahay ma looma jeedo waxbaba ma haystaan sufyaan athori meesha inoogu jira de waa kii lahaa waa in la shaqaysto maarata waxa weeyaan haddana kaana min azuhaad alcubaad marka inuu qofku isagu wax qabsado oo wax uu su-aasha uu kaga maarmo oo nimankaa madaxda iyo kuwaas uu maarata baahida uu baahanayo uu kaga maarmo kasbada lama diidan laakiin meel shubahaadka oo dhan qofku iskaga dheeraado ayaa dee aad iyo aad eh, ah. minhu raggaa wuxuu waxaa ka mid ah ninkii reer tayi ee daawuud waa daawuud ibn nusayr abu sulaymaan aaa'i daawuud aaa'i waa tilmiidu abi xaniifa fi fiq muxadisna waa axaadiistan weri jiray uma akhraqa kutubahu watazahada watacabda kutubtiisiiba weliya ayuu ku sii daayay intaa waxaa ku filan bu ummadda culamada kale dhex joogta ee tafsiirkii arrimahaaskaamarkaa la weydiiyo anigu wuxuu odhan jiray waxbaa ka dambeeya arrimihii dadkaa kala weydiiya anigu ma jirto marka gurigiisa iska fadhiyay iska joogay waxay sheegaan maxay yidhahdeen xoogaa in yaroo daraahima ayuu soddon sannadood ku noolay labaatan sannadood meelahaas uu ku noolaa markii dambena dumaraha addoon yaroo u dhahaabuu ayuu iibiyey xoogaagii markaa uu ku iibiyey ayuu mid ku yiri keen ganacsi aan kuu geliye deetana aad faa'iidadeeda intaas biishatiday leyn waa adigan adduunyadii oo dhan kaa xidhan kolkuu u dhiibay uu i yar dhaqaaqay wuxuu kaala iska keen waxaa laga yaabaa iyadaba inaan dhammaysanaynin anigoo iyadaba intanba dhammaysanin in adduunyadii oo dhammaataa laga yaaba maxaan faa'iidadeeda cuni buu iska keen wa kamaa qaal bal sidii ayay u dhacday isagoon intii dhammaysanin ayay geeridiisii timid raximah llahu tacaala laba boqol iyo dhowr iyo soddonkii baan filayaa inuu wafaadkiisu ah may cafwi waxaan malaya may boqol iyo boqol iyo ama dhowr iyo konton ama ama maaragtay lixdameeyihii boqol iyo labiyo lixdan ama wixii ka horreeyey sufyaan athawri inuu ka horreeyey baa wan malaynaya hadduu wax ka dambeeyana wuxuu ka dambeeyey sanadan wax noocaas oo kale wa miscaru miscarna waa miscar ibn kidaam imaamkii macruufka ahaa isaguna boqol iyo dhowr iyo konton kaasa wafaadkiisu ahay isaguna de imaam macruuf oo tarjamadiisu ay mashhuur tahay wa minhum wuhaybu waxaa raggaa ka mid ah wahayb ibn lward oo isaguna raggaa cubaadda ahaa maarata cibaadada u go-ay isagana tarjamadiisu siyar aclaam nubalaaga iyo keyrkiiba way ku qoranta waalghariibu ibnu adhama iyo kii hariibka ahaayee ummadda hariibka ku dhacay khutuuba lilqurabaa ibnu adham ibraahim ibnu adham ayaa isaguna ka mid ahaa isagana waxaan filaya isagaa lix boqol iyo isagaa boqol iyo labiyo lixdanki ah ibraahim adham ayaa meelahaas ah boqol iyo labiyo lixdan lakin waxaan filaya daawuud inuu waxoogaa ka horeey wuxuu yihi wafi bni saciidin qudwat lbiri wnuha sufyaan ibni saciid athawri waxaa isagana ku sugan kudayashada xarga samafalka iyo caqliga ayaa inoogu sugan sufyaan ibni saciid الثوري رحمه الله تعالى إمام في العلم إمام في الزهد إمام في العبادة إمام بوك وهائطة إمام في الفقه والحديث وفي الوارث الفاروق يكي نحلي فاروق عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه كي نحلي إساقنا قدوة كسوة صدقا صدقا نحلي مقدما حاله عبد الله هرمري وكهري وعمر بن عبد العزيز أيوم بان دي أمالين يعني كا kulley demu magacaabin inuu cumar bn cabdilcasiis raximah llahu tacala ugala jeedo ayuunbay u badan tahay wa xasbuka minhum waxaa kaaga filan bilfudayli maca bnihi fudayl ibn ciyaad raximah llahu tacaala iyo inankiisii caliy ibn lfudayl dee laba nino aad iyo aad u qiimo badan ayay ahaayeen oo cubaadii culamada ahaa ee acyaanta ahaa inankiisuna caliy ibn fudayl isagaa waxoogaa ka horreeyay baa lalakin boqol iyo toddobiy sedenkii soomaaha boqol iyo toddobiy sedenkii uu fudal inankiisuna uu ka horreeyey isagaa ka hor dhintay wayuusufu ama wayuusufa bilfudaylada aan ku cadafo yuusufa ayaa xasbigaaga ahaaday wa xasbuka biyuusuf yuusuf ibn asbaaq isaguna waa culamada zuhaada ahaa isagoo xaybu ka dambeeyey yusuf asbaab boqol iyo shan iyo sagaashan meelahaas ayaa wafaadkiisu ahaa id lam yalu an yatasallama id saasay xiyada ugu qoran tahay halyatulawliyaa abu nucaym uu werinaya id lam yalu an yatasallama markaa maan fahmin halkaa qisu mala hadda ishaaraya isaga oo aan ka gaabin nin buu yiri inuu qabsado marka talo waxa uu qabsanin cibaadadiiba oontanba laga yaaba inuu qiso ishaarayo kamuu nin buu leeyahay inuu ku dhawo u qabsadee bal waxa uu qabsanayey waxay u baahan tahay in kolley taarikhdiisa aad yuusufna asbaab in aad bal loo akhriyo oo wax laga yaaba in qisa ay soo baxdo ay halkani markaa <clears throat> ishaarayso wuxuu yihi ulaaika asxaabii kuwa weeyaan asxaabtay wa ahlu mawadati <clears throat> dadka aan jeceylkayga ahlkiiba kuwa wey fasallaa calayhim duljalaali wasalama ilaahay ha ku saliyo oo ha salaamo famaa darra ra wax dhiba kuma hayso da taqwaa qofka taqigaa nisaalu asinati warmaha nasligeedu waa intan hore ee birta ah wax dhibaataa kuma hayan haddii hataa lagu garaacayo uma aabba yeelaya wamaa zaaladu taqwa acaza wa akrama kamuu zuurinkaa laka cabsiga lihi qofka cizada leh ee karam kale wuxuui wima yunsabu lilimaam shaaficiyi radia allahu canhu shaafici waxyaalaha loo nisbeeye waxaa kamida inuu yidhi cajibtu liman yabkii calaa caybi gayrihi dumuucan walaa yabkii calaa caybihi dama waacjabu min hada yaraa cayba gayrihi sagiiran wa caynayhi min caybihi cama hore soo mara labada mid sooma qaybtii hore ku jiri halkaan waxaan sheegay shaafici lahay minuu soo sheegay markaa mala hadda in halkaa ka gooyu doonayo uu halkan ku daro laakiin labadii meeloodba wa dhaceen iska dhaafayna marka wa qaala imaamu shaaficiyi wuxuu yidhi idaa shita an talqaa caduwaka raagiman وتقتله حزنا وتحرقه هما فسامي العلا وازدد من العلم إنه من ازداد علما زاد حاسده من زاد حاسده لبد والله أخري كرا غما لبدا بيت shaafici raximah اllahu tacaala masder ugu kalsoonaan karo u nisbeeyey ma jiro bal masaadir laa ba'sa bihaya ayaa abulfatx albusti shaacirki u labadambeydin abulfath musti u leeyahay ibn kaiir fi bidaaya wanihaaya iyo sidoo kale durulfariidki mustasim wuxuu yidhi idaa shita an talqaa caduwaka haddaad rabto inaad cadowgaaga la kulanto raadiman isagoo dullaysan oo booroobay sankiisu wa taqtulahu xusnan muruga aad ku disho wa tuxriqahu hama werwer aad markaa waxa weye ku gubto fasaamil culaa la tartan min asumawidyo saamaa yusaami yani saray kula tartan samada alculaa waa xagga sare xagga sare la tartan oo yani waxa weya khayrka badso wasdad min alcilmi min alfadli bay labada mastare sheegnay qoraya islaamku cilmiga ziyaadso ama fadliga ziyaadso inahu warku wuxuu yahay man isdaada cilman ama fadlan qofka fadli iyo cilmi ziyaadsada zaada xaasiduhu kii xastayina wuxuu kororsadaa aman buu kororsadaa muruguu kororsadaa ama qofka cilmi kordhistaa zaada xaasidahu aman wuxuu u kordhiyaa kii xaasidayeyna ami buu u kordhiyaayo aadada ayaa marna laazim bay noqon kartaa mutacadi liwaid bay noqon kartaa mutacadi limafcuuleyn ayay noqon karta qaala wuxuu yii buu yidhi maca alcilmi fasluk xayumaa salaka alcilmu wa canhu fasaa'il kula man cindahu fahmu fafiihi jilaa'un وcawnu calى اdiin اladii amruhu xatmu fainii raأaytu اljahla yusrii biأhlihi wduاlcilmi fi اlأqwaami yarfachu اlcilmu fأyu rajaaءin fi imriئin shaaba ra'suhu waafnaa siniihi wahwa mustacjibun fadmu yaruuxu wayabdu dahra saaxiba biطnatin tarakaba fii acdaa'ihi الshaxmu wاllaxmu ida su'ila اlmiskiinu fii amri diinihi raأyta اlkhaطأ wاlciya fii wajhihi tasmu laakiin waxay tahay marka badat ruxadaa lciyi badat ruxadaa lciyi fii wajhihi tasmu wey wahal absarat caynaaka aqbaxa mandaran min ashayri min ashyaba wahal absarat caynaaka aqbaxa mandaran min ashyaba laa cilmun ladayhi walaa xilmu hiya saw'atu saw'aau faxdar simaatiha faawaluhaa khizyun waaakhiruhaa dambu wakhalid ruwaat alcilmi wasxab khiyaarahum faصuxbatهm nafc وkhulطaتهm غulm وlaa tacduwan caynaaka canهm fainahm nujuumu hudى maa milhm fi اlwarى najmu fawاllahi lowla اlcilmu ma اtaضxa اlhudى walaa laaxa min ayb الsamaai lanaa rasmu walaa laaxa min hayb اlumuuri lanaa rasmu wuxuu yidhi qaala buu leeyahay shaafici baa yii bay dabu dhacaysaa laakiin shaafici ma laha hadalkan ibn cabdilbar baa jaamicu bayaan cilmi wa fadlihi kaga soo guuriyey sheekhiisii abulqaasim axmed ibni cumar ibni cabdilaah ibni cusfuur waa khaiibu jaamici ishbiiliya ishbiiliya magaaladii la ohanayay andalus jaamiceeda khaiibkeeda oo la oranayey abulqaasim axmed ibni cumar ibni cabdilah ibni cusfuur jaamicu bayaan cilmi ugu tegeysaa ninkaasaa noo yani waxa weeyaan linafsihi shicrahu haadaa fi lcilmi wa huwa axsanu maa qiila fii macnaahu wuxuu yidhi maca alcilmi fasluk xayumaa salaka alcilmu cilmiga un raacraac halkii uu kula maraba halkii cilmiga uu kula maraba cilmiga un raac wa canhu fasaa'il isaga uu ka warso kula man cindahu fahm cid kasta oo fahamle cilmiga weydii wax kalaha warkiisa maanta maxaa la yidhi akhbaartii iyo halkee la ysla maraya iyo waxaa waa kaaga muhiimsan fafiihi jilaaun lilquluub qalbiga ayaa lagu sifeeyaa lagu soofeeyaa walowla an kataba allahu calayhim iljalaa'a taasi waa maxay yadu de waa qaxi weeyaan aljalaa allahuma ajcal alqur'aan alcaiima rabiica quluubina nuura absaarina ya wa jilaa'a axzaanina yani faydaya weeyaan qaxinaya maayo laakiin waxa weeyaan u fayday marka waa jilaa afhaam fafiihi jilaaun lilquluubi min alcamaa wuxuu ka sifaynayaa qalbiga indhala'aantii wa cawnun cala addiini aladii amruhu xatmu waxaa kale oo ku sugan cilmiga qofka inuu ugu kaalmeeyo diintii arinkeedu waajibka ah diinta in la raaca waajib weeyaan diintii amarkeedu xatmiga ahaa iyadana qofkii uu cilmiga u kaalmeynay fa innii ra'aytu ljahla jaahilnimadii baan arkay oo yuzrii biahli hoos u dhigaya ahalkiisa wadulcilmi fi laqwaami yarfacuhu lcilmu kii cilmiga u saaxiibka ahaana dadka dhexdooda cilmigii kor u qaaday fa ayu rajaain maxaa laga filanaya fi mriin shaaba ra'su qof madaxii ciraystay wa afnaa siniihi saas ugu qorayay jaamibayaadcilmiga afnaa shaabana la iskolan kara lakin saasa ka wa afnaa shabaabahu wa afnaa siniihi cumrigiisii soo dhameeyey wahuwa mustacjimu isaga oo cajam ah mustajam waa loola jeeda aan hadli karin waxba sheegi karin laxa ma garanaye fadmun oo agnaan ah fadmi waa qofkaan hadliba karaynin weeyaan cayiiga ah yaruuxu wayaqdu wuu caraabayaa yuu kallahayaa addahra cimrigiisu intuu jiro oo dhanba saaxiba bitnatin isagoo iska calool weyn weyn tarakaba fi acdaa'ihi shaxmu wallaxmu waxbu dhicirkiisii isfuulfuulay buu ku leeyahay baruur iyo hilib laakiin undaan cilmi ku jirin waxba aanu isnahayn idaa su'ila lmiskiinu fi amri diinihi arrinkii diintiisa marka laga warsado ra'ayta alkhataa walciya laska odhan karaa yani macnaha waska hagaagaysaa waxaad arkaysaa gefka iyo afla'aanta hadal la'aanta oo fii wajhihi yasmu in la yidhahdo waa siimadan wax jira maaha laakiin gabi wuxuu ahaa badat ruxadaa'u lciyi fii wajhihi tasmi badat way muuqanaysaa ruxadaa'u lciyi ruxadaa'u waxa weeyaan qofku markuu xumadu intay ku kacdo ay yar degto maxaa ku dhaca dhidid baa shax ka soo yidhaahda dhididkaasaa ruxadaa la yidhaahda marka agnaannimada dhididkeed kolkii su-aashii la weydiiyo dee wuu xumadoonaya lama garanayo kolkuu xumadoonana haddana wuu dhididayaayo markaa dhididkii markaa ciyiga iyo agnaannimada iyo hadal la-aanta ayaa ka muuqanaysa fii wejhi wejhigii tasmo iyadoo markaa koraynaysa oo taclu wahal absarat caynaaka indhahaagu miyay arkeen aqbaxa mandaran wax ka mandariyo ka qaab xun min ashyaba qof irare oo laa cilmu ladayhi walaa xilmu aan aqoon iyo garaatoona lahayn hiy sawatu sawaau xumaantii liidatay umaan lagu liidatay xumaanta badnayd weeyaan ama hiy asuu kullu suuina iska soconaysa xumaan oo dhan iyada ayaa taasi faxdar simaati calaamadeeda iska ilaali fa awaluhaa khizyun halka bilaabantaa waxa weeyaan waa khasu iyo dulli wa aakhiruhaa damu halkay ku dhammaataana waa ceebayn iyo dhaleecayn nadmu bay noqon waa damu wa khaalid ruwaat alcilmi cilmiga dadka werinaya kuwaa dhexgal wasxab khiyaaroonkooda wanaagsan la saaxiib fa suxbatuhu nafcu iyaga la saaxiibidooda ayaa waxtar ah wa khuldatun dhexgalkooda ayaa gulmu faa'iidaa walaa tacduwan caynaaka canhu indhahaagu yaanay ka leexan fa inahum nujuumu hudan waxa weyaan xidigihii lagu hanuunayay maa milhum fi lwaraa najmu xidig la midii khalqiga kuma dhex jiro buuli fawallaahi lowlaa alcilmu haddaan cilmigu jiri lahayn ma tabaxa alhudaa hanoo kuma caddaadeen maa fasaxa alhudaa haddii la idhaahdo yani maa baana iska caadi ma caddaadeen walaa laaxa min haybi alumuuri saasay u arimaha kuwooda qaybkaa inoogamay muuqdeen lana rasmu raad inoogama muuqdeen wax kamaynaan aragneen laakiin de cilmiga ayaa qayb kuu sheegay وقال الإمام الشافعي وحير بوليه صديقك من يعادي من تعادي إلى آخر هذه الأبيات هوري نوصى مرتين الإمام الشافعي لهين هوري نوصى شيئا أيضا مركا ملاحظة هلكا هوري نكتشف الدون أيضا نفتين وحير قيل للإمام الشافعي والله أعلم الإمام الشافعي وحال لقو يري بو يري إذا جار علي إذا جار الزمان عليك فاصبر تقديم تأخير للمدين إذا جار الزمان عليك فاصبر فإن الصبر أحسن ما يكون فإن اليسر يأتي بعد عسر وما من شدة إلا تهون لبدن بيت meel alle meeday ku qoran yihiin iyaga laftooda ma aan arkin idaa jaara zamaanu calayka waqtigu hadday kugu gafo aada kuu gafo waa loola jeedaa hadduu kugu adkaado fabir iska sabir faina sabra axsanu maa yakuun sabirka ayaa ficil ugu wanaagsan wax la helo sabir ba ugu wanaagsan faina alyusra yatii bacda cusrin yusri iyo markaa noloshoo laguu fudaydiyo ayaa timaada culays dabadeed wamaa min shidatin dhibaata ma jirto ilaa tahuunu dibbay ka fududaan doontaa wa qaala wuxuu ihi leeyahay idaa lam yazid cilmu lfataa qalbahu hudan wasiiratahu cadlan wa akhlaaqahu xusna fabashirhu ana allaha awlaahu niqmatan tugashiihi xirmaanan wa tuusicuhu xusna amaa yusaau biha mila aladii cabada wathnaa inada aynu sukuurin yoobay ku hagaagu taasina damalha sidii la yaqaanaysi aan ahay labadan beyt abulfatx albusti ayaa iyadana loo nisbeeyey saasaa mustadrafka iyo rabiiculabaraarka iyo ay qorayaan shaafici meel weynoo loogu nisbay mahay idaa lam yazid cilmulfataa haddii aan eh, cilmiga qofku uu bartay aanu u kordhinin qalbahu qalbigiisa haddaan u kordhin hudan hanoon wasiiratahu dhaqankiisana aanu u bedelin cadlan toosnaan iyo cadaalad wa akhlaaqahu akhlaaqdiisana xusnan wanaag haddii aanu u kordhin fabashirhu waxaad ugu bushaaraysa an allaha ulaahu niqmatan nicmo inaan la siine niqmo in la siiye ciqaab waxa la siiya nicmo maahe waa mixnad tuqashiihi xirmaanan waxay u xidhaysaa ku dabooleysaa qadin ilahay jannadiisa laga qadiyo wa tuusicuhu xusnaa waxay u ballaarinaysaa ayay u buuxinaysaa murugo iyo tiiraayo haddii yusaau bihaa la yidhahdana niqmatan niqmadaasoo yusaau bihaa ka naxa weeyaan mil ladii cabadal wasana sida kii markaa sanab caabudka ahaayo kale ayuu da noqonaya aakhira marka la ka naxaya wixii soo samaynaya laakiin wasan ahaan buu jabnaanaya haddaan wasnaa la odhan وقال وحيرو يري ما حوى العلم جميعا أحد لا ولو مارسه ألف سنة إنما العلم بعيد غوره فخذوا من كل فن أحسنه ولو بيضو عارا لكن عد لها لقرنين wuxuu leeyahay maa xawa xawalcilma jamiican axadu cilmiga oo dhan qofna ma koobin la ma dhicin walow maarasahu alfa sana xataa haddii uu la tacaalulo ku dhex jiro cilmigii kun sannadood inama alcilmu baciidun kawruhu cilmigu waa mid guntiisu dheer tahay ay fog tahay fakhuduu min kulli fannin fanni walba ka qaata uun ahsanah inta u muhiimsan cilmigama dhamayn kartide inta ugu muhiimsan ka qaado anshada bacduhum lishaaficiyi radia allahu canhu qaar baa shaafici u sheegay buu leeyahay labadan bey kulu lculuumi siwa alqur'aani mashhalatu ila alxadiida waila alfiqha fi ddiini alcilmu maa kaana fiihi qaala xadaana wamaa siwa daka waswaasu shayaaiin labadan beyd shaafici waa kacaan laakiin aduu halka ugu foge la sheegay taajuddiin subki ayaa abaqaadka shaaficiyada wuxuu ka warinayaa sanad buu ku warinayaa ilaa alqaadi abiayib abari marka qaadi abiayib abari wuxuu leeyahay waxay qaarkood ii sheegeen shaafici husaai marka hadda iyagana de qaadiga iyo shaafici laba boqoloo sanaa udhexaysiy ziyaado afar boqol iyo kontonkii buu dhintay shaaficina laba boqol iyo afartii marka wakti dheer baa udhexaysa sanadkii intaa ka dambeeyey ma hayno halkaas horta ugu fog ragga qaarkood abaqaat shaaficiya lisnawi iyo abaqaat shaaficiya ibn kaiir iyo abulxasan alkerji oo aimadii shaaficiyada ka mida oo shan boqol iyo soddomeeyi ama dhowr iyo dhintay ayaa ay u sheegeen inuu leeyahay abulxasan alkerji laakiin haddii dee sanadkaa uu warinayo subki ilaa abuayib abari gaaraya uu saxan yahay abuayib abari baaba ka horeynaya abulxasan alkerji marka labada beydin abuxasan karji hortii jireen ama shaafiiyaal adama cid kale ha lahaatee in isaga ay ka horeeyeen oo ay jireen ayay dee sheegaysaa wuxuu leey markaa kullul culuumi cilmiyada oo dhami siwal quraani qur'aanka mooyaane iyo mulxaqaadkiisi mooyaane mashhalatun waa waqti lumis wax lagu mashquulo oo aad waqtigaa ku lumisay ila alxadiia waila alfiqha fi ddiin cilmulxadiika iyo cilmigii fiqhiga ee diinta fahankeeda ahaa mooyaan alcilmu maa kaana fiihi qaala xadaanaa cilmigu waa wixii ay ku jirto qaala xadaa sanad buu weriye la kala weriye talaqi wamaa siwaa daaka wixii kale qof wariistusiiyey waswaasu shayaaiin weeye afkaar iyo ahwaa lagu mashquulo macna ma samaynayso waana waxa ugu badan waa waswaaso shayaaiini midba wuxuu iska ohanaya maarata waxa weeyaan eh, sheeka faneed baan qoray eh, kan kalaan qoray eh, muxuu ahaaye waxaase ka sheekeynaya waxaasoo dhan waxaa kaaga muhiimsan cilmiga waxyiga qur-aanka xadiidka fiqhiga manquulka in laguu soo naqliyey caqligaagana isagaa korinayo kobcinaya waxyaalahan kale inaad mulax ahaan sida gabayada imika noo akriyanoo kale lagu yar dhex daadiyo oo milix ahaan loo isticmaalo mooyaane haddaad raashinkii ka dhigato bal milixdii haddaad raashin ka dhigata ka war hadaad milixdii raashin ka dhigato de waa lagu yar lalaanaynaye ama sokortii waa lagu yar macaaneeyaa soo laakiin haddaad iyadii asalka ka dhigto de waxa weeye waa u go-aysa saasoo kale noqonaysaa marka marka waxyaalaan kale hadday cilmiga taariikhda uu yahay kalo iska fiican yahay cilmiga adabka oo kale waa wax iska fiican laakiin waa inuu noqdo fuduula waqt waa inuu yeesho asalka waqtigana cilmiga manquulki waa inuu yeesho wuxuu ihi ictalla maxamed bn cabdilahi bn cabdilxakam maxamed bn cabdillahi bn cabdilxakam ayaa xanuunsaday ardaygii shaafici magaranay facaadahu shaaficiyu shaafici baa soo booqday raximah llahu tacaala faqaala markaasuu shaafici marida alxabiibu facudtuhu famaridtu min xadarii calayhi wa alxabiibu yacuudunii fabari'tu min nadarii ilayhi marid alxabiib qofkii aan jeclaa xabiibkaygiibaa xanuunsaday facudtu waan booqday famaridtu markaasa anigii xanuunsaday xanuunsaday min xadarii calayhi yani digtooriya isaga u digtoor isaga biqidaan isaga u baqayo wey cabsi aan isaga u cabsanayo iyo naxdin aan ka naxsanay xaaladiis iyaan la bukoo wa ata alxabiibu yacuuduni markaasaa xabiibkii ii yimid isagii anigii isoo booqanay fabaritu markaasaa bogsadayba min nadari ilayhi eegmadii aan eegay yaaban ku bogsaday labada beyt shaafici way ka sugan yihiin xaggii hore lageeye weeyi ku kaloo u dhowna way kaloo u dhowna waynu soo marnay oo markaan aan yarahayn waa xuquuqda suxbada iyo saaxiibtinimada wa qaala imaamu shaaficiyu radia allaahu canhu wuxuu yidhi buu leeyahay cumdat lkhayri cindana kalimaatu arbacun qaala huna khayru lbariya ittaqi shubhaati washad wadacma layse yacnika wacmalanna biniya shaafici ma lehe abulxasan almacaafiri andalusi ah ayay qaarkood ka sheegeen inuu isagu leeyahay qoryahan balaaqada ayaa had jeer keeno badiicay ku keenaan markay caqdiga eh, iktibaaska iyo caqdiga waxyaalahaas iyo tadmiinka ay ka hadlayaan marka hadalkan waxay u badan tahay hadal imaam abu daawuud imaamkii abu daawud saaxibu sunan uu lahaa eh, axaadiistu waxay isugu soo beeshabanaysaa afar xadiis afar xadiis baa sunada nebigu ay isugu imanaysaa alxalaalu bayin walxaraamu bayin wabaynahuma umuru mushtabihaat waa ka koobaad iyo izhad fiima cinda annaas yuxibaka annaas iyo dac maa yariibuk ila maa laa yariibuk cafwan muxuu ahaa waa ka dambe laysa yacniik xadiikii min xusni islaam ilmari tarkuhu maa laa yacnii iyo icmalana biniya inama alacmaalu biniyaat afartaa marka afartiibuu nadminayaa waa markaa culamadii dambeda mid kamid abu daauud laftiisaaba imaam shaafici ka dambeeye culamadii dambe markaa mid kamida ayaa doonaya marka hadalkii imaam abu daawuud inuu inoo nadmiyo wuxuu le markaa cumdat lkhayri khayrka oo dhamiba iyo cilmigii halka uu cuskanayo cindanaa annaga agteeda kelimaatu waaba al kelmado arbacun afar ah qaala huna oo uu yidhi khayrulbariya nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ittaqi shubhaati washad shubahaadka iska ilaali ah, faman ittaqa shubahaat washad iyo xadiidkii zuhdiga ka hadlay wadac maa laysa yacniika wixii aan ku khusayn iskaga tag waa min xusni islaam ilmari wacmalanna biniya niyo ku shaqeeya inama alacmaalu biniyaati waa kaas libacdihim qaarkood waxaa ka sugnaaday buu leeyahay wa qiila lilimaam shaaficiy shaafici baalena waaba la yidhiye shaafici markaa ma lehe qaarkood waxa yidhahan cali bin abi aalib waa laga soo wariyey laakiin waa can ariiqi mujaalid bini saciid waad garanaysaan aadu liita can ariiqi mujaalid bini saciid ayaa cali lagaga soo wariyey waxaa kale oo dhulkii romaanka laga qabsaday dhagax ay ku qoran yihiin abyaadan in lagu arkay ma qaybo kamid ah. taarikh ibn abi khaysama saasuu qorayey in abyaadan qaybaheeda ugu muhiimsan lagu arkay dhagax muxuu ahaaye qoladahaas romaanka dhulkii laga qabsaday ayay ku qornaayeen muxuu leeyay marka falaa tasxab akhaa jahlin mid maaragtay wax magarata ah hala saaxiibo وإyاaka وإyaahu aan idin kala dayna fakm min jaahilin ardaa xaliiman xiina aakhaahu maxaa mid markaa jaahilo wax magarataa halaagay qof caqli badnaa markiuu la saaxiibo yuqaasu lmar'u bilmar'i idama almar'u maa shaahu qofka qofka ayaa looga qiyaas qaataa hadduu la saaxiibo la socdo qof hoos kuu dhigaya la socon walishayi cala shayi maqaayiisun waashbaahu shaygu shayga wuxuu kaga sugan maarata waxyaalo looga qiyaas qaato cabir iyo isu ekaansho walilqalbi cala alqalbi daliilun xiina yalqaahu qalbiga waxaa ku sugan oo u sugan qalbiga kale daliilba ugu sugan oo waa waxa weeyaan isagaa ku tusinaya marka markii doqonkii kii la socday buu kuu sheegaya ah, isna doqon kale yaa fahmaysa mid doqon oo aad taqaana mid kale la socdo markaad aragto waxaa ka soo baxaysa la saaxiib unoo had iyo jeer ku maran uyuur calaa ashkaalihaa taqacu shimilba shimirkiisu la duulaabaa soo baxaysa maaha inay hal mar aad isku wada aragtay lakin hadaad aragto ninki ninkii ku baran way isla baxayaan isla soconayaan de inuu isaguna maran yahay baad garanaysa ilan wax buuxa iyo wax maranaysma raaci karayaan daliilun markaa xiina yalqaahu buu leey marka uu la kulmayo ee uu yani la saaxiibayo taasaa ugu sugan buy anshada jamaaludiin caliy bni ibraahim alqurashi lishaafici shaafici wuxuu u sheegay لقد قنعت همتي بالخمور وسدت عن الرتب العالية وما جهل طيب طعم العلا ولكنها تؤثر العافية لبدا بيدنا هره ayay iyaguna inoo soo mareen halkaasu markaa inoogu dhan yahay intii uu soo jamciyey mujaahid mustafa rifcat darsigii markaa inoogu dambeyna kaasoo noqonayaa saasaan ilaahay subxaana wa tacaala uu inoogu dhammaystiray intii aynu doonayna nu akhrino falilaahi alxamdu awala wa aakhira ilaahay subxaanahu watacaala ayaa mahadleh isagu markaa halkan ina soo gaarsiiyey inoola dhamaystiray waxaan ilaahay subxaana watacaala weydiisanaynaa inuu nagu anfaco iftiin iyo ilaysna inooga dhigan nolosheena aynu ku maarayno caqliga cilmiga ku dhisan marka cibaaraadka qiimaha badan laynooga reebay waxaa laga yaabaa inaynu hore noo soo sheegnay imaam axmed raximah allahu tacaala ayaa bacdu asxaabihi ayaa arkiisa waa xalqadii shaafici fadhiya markaasa waxay yidhaahdeen maxaad ninkan yare acraabiga iyadoo culimadii ogolaadeen fadhida aad kaa qabanaysa itna wuxuu kuwaas axaadiistiiba haya xadiidku hadduu sanadkii caaliga ahaa kugu dhaafo kii ka qaatay baad ka sii qaadan lakiin caqligani hadduu ku dhaafo meelle ka heli mayse markaa waa ilays garaadku kuu iftiiminaya waxyaalo fara badan ilaahay subxaana wa tacaala ha inoogu ifiyo miisaanka xasanaadkan hainoogu daro hainaga aqbalo saacadaha kooban ee aynu halkaa fadhinay wakti yaroo kooban oo lagu aqbalay ayaa runtii wax weyn ilaahay subxaanahu watacaala agtiisa ka jaraya intaasaynu kusoo urinaynaa wasala allahu wasalam calaa nabiyina maxamed wallahu aclam